bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وصaxbih أجmaعin qala الmؤlif raximah اllahu taعaalى bab baabu اlmafcuul bihi bmacnaa hada baabu اlmafcuul bihi baabu اlmafcuuli bihi midkii wax lagu sameeyey buu baab u yahay marka eh, maya waxaa ka horeyso baabu mansuubaati alasmaai dheh asmaada inteeda la kordhigo marka ardayga waxaa laga rabaa hadda marfuucaadkan ka soo baxnay marfuucaadkii waxaa asaas u noqday todoba isim waa faacil waa naaib ulfaacil waa ismu kaana khabaru kaana ma isimkeeda marfuuca iyo khabaru ina afartaas iyo mubtada iyo khabar lix iyo taabic lilmarfuuci oo afar ah intaasaa waxa weyaan wax godan carabiga intaasaa ka jirto waxyaalo yaryar oo kuwaas raacsan baa jiro oo afcaalulmuqaaraba iyo waxbaa ku imaan doono laakiin markay badato toban bay gaari karaan saddexdaas dheeraadkaana kuwan bay ku lamaana yihiin oo hadda gooni mustaqila oo ama jiraan marka waxaa la rabaa markii aad tiraahda isimka inuu aad aragtid inuu godan yahay qur-aankii aada akhrinaysid waxaa lagaa rabaa inaad soo dhex kasoo bixin kartid hadda alif laam miim alkitaabu laa rayba fi isweydii adiga alkitaabu intee macnaha xaguu ka geli karaa waxaa weeyaan dhalika midkaas alkitaabu weeyaan haddii lagu yihahdo khabar waay alkitaabu marka fiiri marfuucaadkuu kamid yahay ulaaئika calىa hudan min rabihim wa ulaaئika hum lmuflixuuna fiiri hum lmuflixuun almuflixuun maxay tahay waa jamcu mudakar saalim marfuuc bilwaaw maxay noqon kartaa khabar wahaakada marka maantana wuxuu ku sharxayaa mansuubaadkii almansuubaatu khamsata cashar buu ku yiri mansuubaadka waa shan iyo toban wa hiya mansuubaadkii almafcuulu bihi weeyaan kow walmasdaru labo wa darfu zamaani saddex wa darbu makaani afar walxaalu shan watamyiizu lix walmustathnaa todobo wasmu laa maxaan ku iraadaa sideed wاlmunaada sagaal wاlmafcuulu min ajlihi toban wاlmafcuulu macahu kow iyo toban wa khabaru kaana wa akhawaatiha fiiri hadda ismu ina ismu kaana ma ah khabaru kaana mansuubaadkuu kamid yahay ismu kaanana wuxuu kamid yahay marfuucaadki kaana allahu gafuuran haddaa tiraah allahuna marfuucaadka u galay gafuuran taasoo khabarkeena mansuubaadkan ku jira ayib wasmu ina ayaa kamida wa akhwaatiha ina iyo akhawaadkeeda isimkooda khabarkooda maaha ina allaha samiicun caliim hadaa tiraahd maanta mansuubaadkii isimkaasaa kamid ina allaha isimka ama samiicunta waana soo dhaafto khabarkeeda waxay kamid tahay marfuucaadki wataabicu lilmansuubi mid kordhigan mid raacsan baa kamide wa huwa arbacatu ashyaa afar shay weeyaan annactu sifadii walcadfu xariirintii watawkiid adkeyntii walbedelka bedelkii intaas baa waxaa la yidhahdaa mansuubaadki badigood intaan dambe kugu soo noqon maayaan laga bilaabo khabaru kaana sababta maadaama lasoo miithaaliyey kaanii akhawaadkeedana lasoo sheegay markii marfuucaadka ku jireen uma baahna maanta in mar labaad la soo celiya maadaama ismu kaana marfuucaadka uu kamid yahay yaa limunaasaba khabarkeedana xagga lagugu soo sheegay inadii maadaama khabarkeeda marfuucaadka uu kamid yahay isimkeedana xagga uu soo galay marka lagu soo celin maayo marka hadda intaas inaan ku celcelina ma aha sababtana waxa weeyaan mid kasta oo meeshan lagu sheegay baabuu kugu imaan doona ka bilow markaan baabu lmafcuuli bihi haadaa midkan baabu lmafcuuli bihi midkii wax lagu sameeye baabu yahay wa huwa almafcuulu bihi waxaa la yidhaahdaa alsmu weeyaan almansuubu kordhigan aladii isimkoo yaqacu ou ku dhacayo calayhi cala alismi alficlu ficlu lfaacil ou ku dhacayo cagsi lmafaacil waay faacilka cagsigiisi faacilka waxaan kusoo dhaafnay cidda ficilka samaynaysa inuu faacilka yahay intana waxaa lagu leeyahay mafcuulka cidda wax lagu samaynayo waay hadaa tiraahdo daraba khaalidun caliyan hadaa tiraahdeed khaalid baa wax garaacay kii wax garaacay faacilou noqday kii wax lagu gar kii la garaacayna muxuu noqday mafcuul marka sidaas waa mafcuulkii waxawa ficilkiyaa ku dhacay man ilmadruub ninka la garaacayaa waa cali waa cali marka mafcuulou noqday nadartu caliyan hadaa tiraahdeed ilaa caliyin ama eh, ra'aytu aytu caliyan hadaa tiraahdeed arag aragaadi baa ku dul dhacay mafcuul saasuu ku yahay macnaha saas weeyaan akramtu muxamadan haddaad tiraahda ikraamkii muxameduu ku dhacay marka dhicitaankaas midna waa mid la taabo karo maxsuusa midna macnawi waay haddaad tiraahda darabtu caliyan haddaad tirahdid caligii waxa weeyaan waa madruub oo wax la taaba kara darbigii akramtu caliyan hadaa tiraana mafcuulkii weeyaanoo ikraamkii waa macnawi oo sidii waxay lamid tahay ushi ninkan ku dhacdoo kale ikraamkiina wuu ku dul dhacay laakiin gaayatu maa fi lamri ikraamka la arki maayo marka wahwa mafcuulu bihi waxaa layihahdaa alismu weeyaan almansuubu la kordhigay aladii isimkoo yaqacu caleyhi uu ku dhacay alficlu ficilka uu ku dhacay naxw mithaalkiisii darabtu zaydan marka intaanan mithaalki gaarin tacriifkii hadda waa lagu sheegay mafcuulka aqsaamtiisana waa kuu imaan doonaa laakiin waxaad fahamtaa laba shay faham marka hore afcaasha waxay u kala baxdaa saddex ficil oo laasim ah mafcuulba aan qaadanayn bataata mafcuulba aan qaadanayn haddaad tiraahda qaama hadaa tiraahd qacada waa fariistay mafcuul m maba qaadanaysa laazimaa la yihahda wuu iska fadhiistay fiiri marka ilaa in xaraf mutacadi ah la geliyo hamzo oo kale oo aqcada waa fariisiye la yihahdo aqaama waa istaajiye taasaa mafcuul ay u baahnaan kartaa markii hamza oo la yihahdo hamzatu tacadi la geliyo laakiin hadda qaama iyo qacada iyo wixii lahal ah ficilkaas laazim baa la yihahda mafcuul ma qaata marka koo waxaad ogaanaysaa faacil kasta haddaad aragtid mafcuul waa inuu qaataa aw mafcuulkiisi ma dhehaysid hadda aflaxa almu'minuun yaa guulaystay aa lagu yidhi ma u baahna mafcuul mana mafcuulna ma laha waana kaas ficilkaas laazima lihahd ficilna waa laazim laakin yatacadaa ila almafcuuli bixarfi jar yani xarafkii jaar ficil oo laazim waa daciif ah mafcuulna waa u baahan yahay laakiin naftiisa mafcuulka toos uma qaadan karo wuxuu u baahan yahay wax u kaalmeeyo ku gaaro fiiri qofka markuu socowaay soo ulkuma kutubsado sidaasoo kale ul kutubsado u baahan yahay waxaad leedahay mathalan marara mara iyo iyo tawakala iyo dahaba iyo afcaal laazima a ah waay xaraf jaaray u baahan tahay waxaad leedahay marartu bizaydin marartu zaydan sida badan lama yidhaahdo ba'daasaa u kaalmaynayso marartu bizaydin dahabtu bicamrin aan la tegay camrinta mafcuul waa laakiin dahabtu camran lama dhihi karayo laakiin dahabtu bicamrin aan la tegay fiir camrkii ninkii lala tegay mafcuulki wuu yahay laakiin naftiisi ma qaadan karo xarafkaasu u baahan yahay tawakaltu cala allaahi tawakaltu llaah lama dhahay cala allaahi ficilkaas waxa waaye waa ficil laazim a ah, mafcuulna wuu u baahan yahay tabartuu ku gaarana malaha marka xaraf jaara la siina midka saddexaad waa midka maanta aan ka hadlayno waa ficilka yatacadaa binafsi ila lmafcuuli raaytu raaa iyo daraba iyo akrama iyo maxaan ku irahdaa calima iyo samica iyo kuli mafcuulay u baahan tahay samictu nabiya sala allahu alayh wasalam yaa laleeyahy waa ka raawiga dhahay ra-aytu caliyan aa laleeyahay mafcuulkii darabtu muxamadan wahaakada ko halkaas xaala faham marka ha isdhihin sidii faacilki aan ku soo marnay ficil kasta waa inuu faacil leeyahay aan ku soo marnay marka ha dhihin ficil kasta mafcuul inuu leeyahay maya ficilka asoo xataa mutacadi u mafcuulka iska dhaafi karaa marka mafcuulka waa fadla oo dheeraad ah ee cumda ma ah walidaalika ficil kasta mafcuul in loo helo shardi ma ah taas horta markaa faham ayib nuqdada labaad ficilki mafcuul wax ka badan badanuu qaadan kara hal mafcuul ficil waa qaadan karaa sidii darabtu zayda rakibtu lfaras had lagugu mithaali wuxuu qaada karaa karaahoo kale laba mafcuul wuxuu qaado karaa saddex mafcuul wax ka badan ma jirto ficilkii saddex mafcuul ma ka badi karo oo waxaad leedahay marka hadda fiiri actaytu zaydan dirhaman aad leedahay fiir ficilkan acdaa laba mafcuul u baahan yahay actaytu zaydan waxaan siiyey dirhaman aan siiyey marka maxay noqonaysaa acطaytu waa ficil faacil zaydin mafcuulu bihi awal dirham mafcuulu bihi thaani a laleeyahay adigana waad fahmay labada mafcuulina zayd waa la sii wax baa la sii mafcuulu noqday dirhamkina kee la qaaday asigana mafcuul kale waa asigaa la sii laba mafcuulay noqotay ku kaloo waxaa jira araa i aclama la yidhaaho saddex mafcuul qaadanay saddexdaas ma dhaafay ko markaa sidaa ula soco ficil laazima iyo mutacadi inuu kala jira la ogow wa huwa اlsmu yaa la yidhaahdaa mafcuul almansuubu oo kor dhigan marka xaraf iyo ficil horta ma noqdaan mafcuul isimaa la yidhi almansuubu yaa la mid hoos dhigan iyo mid godan mafcuul ma noqdaan waa inuu kordhigan yahay kordhigaas marka ama ha ku qadarnaato ama ha ka muuqato darabtu zaydan darabtu muusa hadaa tira muusa mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxa daahira ma ah fatxa muqadara w aladii yaqacu calayhi lficlu ficilka midku ku dhacaya mafcuul la yiraahdaa naxwu qowlika darabtu waxaan garaacay zaydan zayd ulkshiyaa ku dhacday waa darbigii wa rakibtu lfarasa faraskii baan fuulay ficilkii baa ku dhacay waa la dul fuulay asigi marka waa kaasa darabtu darab ficil maadi mabniyn calى الsukun lاtisaali bdamiiri rafci mutaxarik w taau faacil mabniyn calى dami fi maxali rafci zayda mafcuul bihi mansuub wcalaamatu nasbihi fatxaة daahiraة fi aakhirihi wa rakibtu iyo darabtu isku craab w alfarasa iyo zaydan isku craab w mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxa daahiri magac ahaan unbay kukadalan yihiin laakiin mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxa daahira isla wahwa mafcuulu bihi qismaani laba qeyb waaye daahiru mid muuqdo iyo wa mudmarun mid la qariyey fadaahiru midka muuqda maa taqadama dikruhu midka soo sheegitaankiisa uu soo hormaray baa la yihahda waa kanaa darabtu zaydan rakibtu lfarasa iyo wixii lamid ah ayib wa waritha sulaymaanu daawuuda hal hal safxa hadaad qur-aanka ka akhrisa boqol mafcuul baa kugu imaanayso adigaa laga rabaa inaad soo saari karta hadirta yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsi waaxida fiiri itaquu rabakum rabakum taas hadda waa ka mafcuulkii raba waay mansuubun cala tacdiimi a laleeyahay waa mafcuulu bihi meeshii laga dheelay tacdiima lilahi tabaaraka wa tacaala aladii khalaqakum fiiri khalaqa kum taas mafcuulu bihi waa damiir mafcuulu bihi ah ayib wاlmudmaru qismaani mudmarka mafcuulu bihi noqon karana laba qeyb weeyaan mutasilu mid ficilkiisa la xariiro iyo w munfasilu midka ficilkiisa ka go-ano ficil wadanin falmutasilu midka ficilka la xariira ithnaa cashara laba iyo toban weeyaan naxw qowlika darabanii waxaa i garaacay mathalan hal faacil usoo qadar darabanii caliyun baana i garaacay wa darabanaa caliyun baana garaacay wa darabaka caliyun baa ku garaacay wa daraba ki naag yahay caliyun baa ku garaacay wa darabakumaa labadiina caliyun baa idiin garaacay wa darabakum dhammaantiina raggiinaan caliyun baa idiin garaacay wa darabakunna dhammaantiin waxaa idiin garaacay dumar iyo caliyun wa darabahu ninkii maqnay waxaa garaacay caliyun wa darabahaa naagtii maqneed waxaa garaacay caliyun wa darabahumaa labadoodii maqnay waxaa garaacay caliyun wa darabahum raggii maqnay waxaa garaacay caliyun wa darabahuna naagi dumarkii maqnay waxaa garaacay caliyun darabada faacilkeedii lafdi ahaana loo goy mithaal ahaan laakiin waxaad rabtaa soo qadari kartaa darabanii waxaad dhihi kartaa caliyun baa i garaacay ama waxaad dhihi kartaa waxaa weyaan caliyaani ama zaydani laba zayda i garaac laba nin waa garaaci karta hal ninna waa garaaci karaa hal nin dad badan wuu garaaci karaa faacilka sidaa rabta soo garaaci darabanii huwa iska dhihi kartaa ninkii maqnayaa i garaacay waad dhihi kartaa hadda musanifka mafcuulka buu ujeedaa inuu ku miithaaliya faacilkii wuu gooye marka fiiri maanta waxaa loo jeedaa darabanii aniga waxaa i garaacay caliyun haddaa tirahdid fiiri adigii oo lagu garaacay booskaadi yaa matalayo ya-di baa matalayso marka ya-daas maxay noqotay waa damiir haddana mutasil oo ficilkii la xariirto fiiri darabani waa ya oo damiir ah oo ka tarjumaysa ninkii iska hadlay baa ka tarjumaysa magaciisa ma sheegin wuu qariyey damiirkaasou isticmaalay haddana ficilkaasay la xiriirtaa kaligeed ma istaagno damiir mutasil aw inay mafcuul tahayna macnihii dhadhami darabanii waxaa i garaacay caliyun haddii aad tirahdid adaa iska waramaysid in lagu garaacay marka darabanii caliyun haddaad icraab lagu yidhaahdo daraba ficlun maadin mabniyun cala alfatxi wanuunu lilwiqaaya horyaan usoo sharaxnay waxaa la rabaa wixii maalin laguu soo sharxa inay ku hor muuqdaan ayib wnuunu lilwiqaaya walyaau damiiru mutasilu mabniyun cala asukuuni fii maxali nasbin mafcuulu bihi haddaad iska soo gaabisidne walyaau mafcuulu bihi mabniyun cala asukuuni fii maxali nasbin haddaad soo gaabisid marka faacil waxa weya ma maqnaan kara caliyun iyo huwa iyo khaalidun iyo zaydaani waxaad rabta iska dheh faacilka waa ina soo qadarta caliyu faacil muahar mafruuc wa calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhiri nafacanii zaydun iyo darabanii caliyun isku icraab wa nuuntaasna shalaamka uu soo sharxo nuunulwiqaaya maxaa loogu magacaabay maanta ma dhihi karaysid ayib marka kaasaa waxaa la yidhahdaa mafcuulu bihi marka mafcuulkii muxuu noqday meeshii isim muuqda uu hawal ka ahayo darabtu zaydan maantana isim damiir ayaa noqday marka saasaa loo jeeda waxaan kale icraabtoodu fiiri kulligood darabani darabana darabaka darabaki daraba oo dhan isku icraab le waay daraba markaad kulligeed ficilin maadin mabniun cala fatxi aad tiraahdid waxa la xariiro naa iyo kaafka iyo kumaa iyo kum iyo kunna kulligeed waxaad leedahay damiirun mutasilun mabniyun calaa kada fi maxali nasbin ilaa mid kasta waxa ugu dambead fiirinaysaa kii fatxa ugu dambayso darabaka a mabniyun cala alfatxi fi maxali nasbin kii darabaki a mabniyun cala alkasri fi maxali nasbin kii reeban daraba kum kum mafcuulu bihi mabniyun cala sukuuni fi maxali nasbin wahaakada sidaasaad wada icraabay darabada marka faacilkiina waad soo qadareyo caliyuna hadda kugu wada mithaali cali leh iska qaada keliya inuu faacil yahay marka wa darabahu ou yahayna nafsa shay waa daraba ficlu maadin mabniyun cala alfatxi walhaau damiiru mutasilu mabniyu calى dami fi maxali nasbin wاlfaacilu caliyun aa laleeyahay marfuuc calaamatu rafcida madaahira wadarabahaa wadarabahum wadarabahum kulligood saas waay wاlmunfasilu midka ficilkiisa ka go-anne ithnaa cashara laba iyo toban weeyaan mafcuulka damiirka ah haddana damiir ficil aan la xariirin aan laba iyo toban waay damiir oo dhan laba iyo toban kama bax suuro kasta ha keensada laba mutakalima shan mukhaaaba shan haybaa intaas uuna ka bixaynin maxaad leedahay markaan wahiya iyaaya wa iyaana wa iyaaka wa iyaaki wa iyaakumaa wa iyaakum wa iyaakuna wa iyaahu wa iyaaha wa iyaahumaa wa iyaahum wa iyaahuna wax baad soo qadaray marka waxaad leedahay iyaaya mafcuulisay goormay noqonaysaa iyaaya akramta adniyahu aniga unbaad i karaamaysa iyaaya akramta dayib wa iyaana akramta wa iyaaka akramtu marka fiiri hadba waxa way khitaabka macnihiisu ku suuragalaa la rabaa iyaaya haddaad tirahda akramtu ma dheheysid lianna qof isma karaamay asiga laakiin iyaaya akramta niyaw aniga adiga anaad ikaraamaysa adiga anagaadna karaamaysa marka iyaaka noqotana waxaad leedahay iyaaka akramtu adigan ku karaameey sidaasaad leedahay iyaaka nacbudu ay la macno tahay min xayثu اlcraab ayib iyaaka iyaaya akramta aniga unbaad i karaamaysay iyaana akramta annaga unbaadna karaamaysay iyaaka akramtu adiga unbaan ku karaamayey iyaaki dumar yahay islaan yahay adiga unbaan ku karaameeyey iyaakumaa labadiina unbaan idin karaameeyey wa iyaakum wahaakada marka damiirkaas mafcuulu bihi baa la icraabaa ama hadib dhaco si kale waad dhihi kartaa waxaad dhihi kartaa maa akramta ilaa iyaaya marka ayada waxaa la diidaya inay mutasil noqoto hadday mutasil noqoto sidii hore aan soo sheegnay ay noqonaysaa marka waxaad leedahay hadda hal mithaalkii aan kuu sheego hore leh ka wado oo waa maxay iyaaya akramta iyaaya akramta iyaana akramta lee ku wado wixii kale hadhowti waad gaari doontaa markaad la yiraahdo iyaaya akramta icraab iyaa waxaad leedahay damiirun munfasilun mabniyun cala asukuuni fii maxali nasbin mafcuulu bihi walyaau lilmutakalimi marka waxa mafcuulka ah damaa'irtan oo dhan waxa mafcuulka iyaa keligeed uga waxaan la raacsi oo iyaaya iyo naai iyaaka iyaaki ah dadka oo la karaamay sida lagu kala saari lahay mar hal qofow noqdaa mar dumarow noqdaa mar labow noqdaa mar rag badanow noqdaa mar nin maqanow ma ou noqdaa marka kuwaa la raaciyey waxaa lagu raaciyey keli a lawaaxiqa la yiraahdae kuwa wax la haleeshi weeyaane waxaa loo haleeshi keli ah in cidda lagu kala garto liannahu mafcuulka iyo hadii la dhigo hadhow dumar iyo rag la kala garan maayo marka fiiri iyaa damiiru munfasilu mabniyu cala asukuuni fi maxali nasbin mafcuulu bihi markaad tidhaahdo intoodi iyaadii oo dhan laba iyo tobankii waa craabteedi waa mafcuul ayda ah marka midaan dambo ya walyaau lilmutakalimi na lilmutakalimi iyaaka kaafkaas oo iyaaka raacsan kaafu lilkhitaab waxaa waay likhitaabi mudakarin lilmukhaaabi اlmudakari iyaaki lilmukhaaabati اlmuanatha kaafkaas kuma lilkhitaabi athaniya likhitaabi اtathniya ama lilmukhaaabayn اlmuthanayni iyaakum wa kumtaas dambo waxa waay lilmukhaaabiina ama alkum xarfun kum xarfun lilmukhaaabiina yay noqona ragga lala hadlay iyaa kuna waa damiir lilmukhaaabaati naagaha lala hadlay iyaa iyaadi craabti huuda dambo damiir lilmufradi اlghaa'ibi iyaahaa haadaas lilmar'ati اlghaa'iba iyaahumaa humaadaas damiir lilghaa'ibayni laba maqan ay ku tusinaysaa iyaahum humtaas lilghaa'ibiina damiirun calaamatun lilghaa'ibiina huna calaama lilghaa'ibaati marka iyaadi isma bedelaysa kulligeed ayadaa mafcuul ah waxa dibta laga raacine waxa weeyaan dadka lagula hadlayo unbaa in lagu kala ogaada loo raaciyey marka sidaasaad kulligood wad icraaba iyaa marka icraabteed isma bedelno haddii lagu yihah iyaahuna ecraab maxaad leedahay iyaahuna akramtu iya damiiru munfasilu mabniyu cala الsukuuni fi maxali nasbi mafcuulu bihi muqadam hadda waxay taasna daliil kuu tahay mafcuulu bihi waa lasoo hormari karaa ficilkiisa waa laga hormari karaa fa fariiqa kadabtum wa fariiqa taqtuluuna ay lamid tahay marka huna waxaad leedahay waxa weeyaan damiirun ama waxa weeyaan xarfun daalun cala alghaa'ibaati dumar maqan unbuu ku tusinaa keli ah waa damiir lilghaa'ibaati oo iyaadi in loola jeedo hadda hadda kulligood iyaa keligeed ku gaabin lahayn la kala ma ogaan karin lahayn cidda la karaamay ma ragba ma dumar ma nin jooga ma lababa ma halba lagama ogaan lahayn marka ayagii sida lagu kala ogaado un baa la raacsi mafcuulka sidaas weeyaan baab lmasdari baabkii haddana waxaan galaynaa mansuubaadkii madkeed madkoodii labaad adiga markaad dhagaysanaysid halkaas baab waad ku ekeysan kartaa hadhowti dambe waxaa weeyaan dhowr baabbaan in isku daro laga yaabaa laakiin ninka mubtadiga waxaa fiican inuusan baab ka baab uusan ka badsanin baabu lmasdari almasdaru huwa alismu اlmansuubu aladi yajiiءu thalitثa fi tasriif اlficli qaarkoodna waxaa la yidhahdaa baabu lmafcuuli اlmuطlaqi sidaasaa la yidhahda mafcuul muطlaq yaa qaar lagu magacaaba qaarna masdara la yidhaahda mafcuul mudlaq hadii la yihahdo waxaa loogu magacaabay mafcuul mudlaq macnaha layska idlaaqay oon qeyd lahayn wax lagu xeray aan jirin mafaaciisha kale wax wax baa daba raacsan almafcuulu bihi bihi fiir hadda mafcuulu bihi mafcuulu liajlihi mafcuulu macahu mafcuulu fiihi wax baa raacsan kanna waxaa la yidhaahdaa almafcuulu lmudlaq mid wax xaraf raacsan oo xaraf jar oo lagu qeydayo ma jirto waa mafcuul asiga keligiisa la yihahda ayib saas mafcuul muطlaq waa loogu magacaabaa masdarna waa la yidhaahdaa oo liannahu masdar waxaa loogu magacaabay cala alqowli الصaxiix lisuduuri اlafcaali wاlawsaafi yacni waxaa lagu leeyahay masdar waa asaaska dhan waay ficilkan daraba ah asalkiisii darban oo masdar aha laga keenay haddaa daarib iyo madruub oo isim faaciliya ism mafcuul aad tiraahdeed asalkoodii waxaa laga keenay masdar oo darban ah marka sumiya almasdaru masdaran lisuduuri alafcaali canhu awsaafta xataa hadda ma ada fahmi kartid iska dhaaf marka masdar maxaa la yidhaahdaa marka wa huwa masdar alismu weeyaan almansuubu la kordhigo alladii masdarkoo yajiiu imaanayo thaalithan midka midka saddexaad yajiu imaanay thaalithan sadexaad mar saddexaadka fii tasriifi lficli ficilka haddii la rogrogo midka midka saddexaad imaanaya la yidhaahdaa marka luu yidhi horta huwa alismu a la yidhaahdaa almansuubu la nasbiyo aladii isimkoo yajiu thalithan mar saddexaadka imaanaya musanifka tacbiirkan uu masder ka magacaab ku magacaabay waa laga fiican yahay masdar iyo mafcuulu muطlaq aa kala jiro mafcuulu muطlaq waxaa weeyaan waa masdarki oo mansuub ah haddaa tiraa darabtu darban darban masdarna waa tahay mafcuulu muطlaqna waa tahay laakiin masdar oo dhan mansuubaadka kamid ma ah hadda fiiri markii aad tiraahdid markii aad tiraahdid sabrun jamiil wallahu lmustacaan sabrun hadda masdar waay maca dalika mana kor dhigno marka ardayga waxaa muhiima inuu fahmo masdar oo dhan mansuubaadka ka mid ma aha masdarkii majruur uu noqon karaa mansuuba uu noqon karaa marfuuc uu noqon karaa laakiin midka mansuubaadka ka mid eh waa mafcuulu mutlaq marka bayna almasder wmafcuul mudlaq waxa weeyaan waxaa ka dhaxeeyo ijtimaac iyo ikhtisaas ijtimaac meel way ku kulmaan oo hadduu kor dhigan yahay mansuubaadku kamid yahay mafcuul mudlaqa la yihahdaa haddii masderkii uu godan yahay ama hoos dhigan yahayna masdera la yihah mafcuul mudlaq ma la yihahdo marka waxaa haboonayd in meeshan lagu magacaabo mafcuululmutlaq in la yidhaahda yaa fiican markaasuu masder haddaan idhaahdo waxaa loo fahmaa masder oo dhan darabtuka darabtuka bidaalika darbi haddaad tidhaahda hadda darbigaas masderu iska noqona mana aha mansuubna ma aha laakiin midka masderka mansuubaadka kamid eh waa midka mafcuul mudlaq la yidhaahdo waay marka annaga hadda baabulmasder waxaan u qaadanaynaa baabumafcuul mudlaqaan u qaadanaynaa liannahu huwa aladii min almansuubaat ama almasder lidaatihi mansuubaadka ka mid ma ah qad yakuunu mansuuban waqad yakuunu marfuucan waqad yakuunu majruuran laakiin masderka oo mansuubaadka kamid eh waa midka mafcuul mudlaq la yidhaahdo wahwa marka mafcuulu muطlaqi alsmu weeyaan almansuubu la kordhigo aladii isimkoo yajibu imaanay thaalithan mar saddexaadka fii tasriifi اlficli ficilka markii la rogrogayo naxwa daraba yadribu darban marka fiiri daraba kow yadribu labo darban saddex mar saddexaadka mid ka yimaado yaa masdar la yidhaahdaa buu ku yiri waxaa akala yakulu aklan dahaba yadhabu dahaban wahaakada waxa weeyaan misaddexaadkii mid ka yimaado yaa waxaa la yidhaahdaa masdar oona la yidhaahdaa mafcuulu mutlaq hadda shardi uma aha mafcuulu mutlaq inuu iyo masdarbo inay mar saddexaad mar kasta yimaadaan shardi ma aha laakiin musanifku wuxuu ula jeedaa taqriib fahmi اlmasdari ila طaalib اlmubtadi unbuu ula jeedaa tamriin waay laakiin mar labaad uu imaan karaa oo daraba darban waa la dhihi karaa adoon yadribu dhihin yadribu darban aa la dhihi karaa adoo aan daraba dhihin adoon labadoodiiba sheegin baa darban zaydan aad dhihi kartaa zayd garaac oo ficilkiiaba booskiisa uu degi karaa laakiin tan waxa weeyaan min baabi taqriib اlmacnaa ilaa dihni اaalibi lakin laysa shardan dalika intaasna fahm oo saddexaad uma shardi ah mar labaad uu imaan karaa koobaad uu imaan karaa ficilkii oo dhan buu naaibka noqon karaa intaas fahm markaasuu wuxuu ku yiri wa hwa masdarkii qismaani laba qeyb waayaan lafdiyun iyo wa macnawiyun masdarkan oo mafcuul mudlaq anaga aan ku magacaawnay laba qeyb u qeybsamaa mid lafdi a mid macnawi maxaa la kala fa in waafaqa hadii uu waafaqo lafduhu masdarki lafdigiisa lafda ficlihi ficilkiisa haduu lafdiga ka waafaqo fahuwa lafdiyun waaye naxw qataltuhu waan dili qatlan fiiri masdarki iyo ficilkii oo qatalaa isku hal lafdi ay noqdeen qatala saddex xarafaa ku jirto qaafta laam qatlana saddexdibaa ku jirto xarafkii ficilki xuruuftii ficilki naftigeeda masderki loo isticmaalay marka masdar lafdiga la yihahdaa samictuu samcan qataltuu qatlan akaltuu aklan dahabtuu dahaaban waxaa weyaan masdar lafdi baa la yihahda ko wa in waafaqa haddii uu ka waafaqo macnaa ficlihi ficilka macnaha haduu ka waafaqo duuna lafdihi lafdigasana uusan ka waafaqin fahwa macnawiyun waxaa la yidhaahdaa masdar macnawi ah naxw jalastu qucuuda wa qumtu wuquufa wamaa ashbaha dalika jalastu qucuudan jalastu waan fadhiistay qucuudan fadhi fiiri jalasa iyo qacada waxa weeyaan isku lafdi ma aha hadda fiiri ficilki jiim iyo laam iyo siin jalasa yaa ficilki ah masdarkii qaaf iyo cayn iyo iyo waaw iyo daal waa kala duwan yihiin lafdiga haba kula duunaa haba ku kala duunaadaane eh laakiin macnihii bay isaga mid yihiinoo jalasa iyo qacadda waa isku macno marka kan macnawi baa la yidhahdaa bimacnaa ana almasdara waafaqa ficlahu fii macnaahu duuna lafdihi wa qumtu wuquufan wa qumtu waan istaagi wuquufan istaagid waqafa waa istaaga iyo waqaama waa istaage isku macno laakiin lafdigay ku kala duwan yihiin kale macnawi weeyaan ayib waxaa inoo haray wax kasta waa in macno ay leeyihiin masderkiyow adiga maxaa macno aada leedahay maxaa loo keenay masderka masderka saddex macno midkooda loo keenaa ima an yakuuna muakida licaamilihi aw mubayina linawci caamilihi aw mubayina licadadi caamilihi saddexdaas hadaf midkood baa loo keena ima an yakuuna mubayinan muakida licaamilihi haddaad tiraah darabtu waan garaacay darban garaacid baan garaacay darbigii buu kuu adkaynaya hadda haddee darabtu zaydan baan garaacay waxa waaye waxaa dhici karto inad tiraah in loola jeeda hadal baan ku garaacay oo maanta waan ku qayliyey tawasucana laysaga magacaabi kara laakiin darban haddaad ku dirtid ficil ahaanan u garaacay bay noqonaysaa fiiri markaan muxuu kuu faa'iideeyey ta'kiid darabtuhu darban qataltuhu qatlan wakalama allaahu muusa takliiman la hadlid buu la hadlay walidaalika qolada dhahay ilaahay eh, hadalkiisa mm, eh, addoomanka ilaahay lama hadlaan muctasilado kale waxyaalaha oo madaxa loogaga jibiye waxaa kamid ahay ficilkan wa kalama allahu ilahay intaas kuma dhaafani takliimana layiri ilaahay la hadlid buu la hadlay bimacnaa ana muusa calayhi salaam samica min rabbii kalaamahu jala jalaaluh bisawtihi wa xuruufihi sidaasaa waxa weyaan hadlid taas marka ficilkaas waxaa la yidhaahdaa masderka hadafka loo keenay ficilkaa lagu awoodeyna taqwiya loogu samayna kaas mubayinun muakidu licaamilihi midna waxa waaye mubayinun linowci caamilihi caamilka waa ficilka waay masderka waxaa nasbisanaya ficilkaas waay ficilkaas nowca u dhacay buu ku tusinayaa fiiriya waxaad leedahay markii aad tiraahdid darabtu darba alamiiri ninkii amiirkay garaacitaankiisoo kalaan garaacay haddaad tiraahdid waxa waaye wuxuu ku tusinaa nowciyada nawciyada darbigaada ou yahay oo waa maxay haddaad tiraha darabtu darba eh, alamiiri akaltu akla asadi yacni si oo layaab lahan u garaacay waay taakiidna waa tahay waxaase dheeraad eh darbigaada nowciisa ma khafiif ba ma daciif ba ma mutawasit miya markaa tiraa darb alamiir amiirka inuu wax garaac inuu iska dhaafo labadaas wax u dhexeeya ma jiraan badana marka nin nin wax ku ool e garaaciisaan garaacay waay kaas mubayin now caamilihiyaa eh layihahda darb darbigii nooca uu yahay inuu xoog leeyahay inuu yar yahay inuu kuu sheegaya kan saddexaad waxaa la yidhaahdaa mubayinu licadadi caamilihi darabtu zaydanaa tiri markaasaad waxaad ku dartay darbatayni darbatayni macnaheedii maxaa waay laba jooraan garaacay marka darbigii ma hal bar mau dhacay ma laba joor ma u dhacay ma toban joor baa u dhacay fajliduuhum thamaaniina jaldatan sideetan garbaash lagu dhuftaa layidhi marka fajliduuhum ilaahay duuna dhihi lahay ma toban ma saddex ma boqol ba ma naqaanin lahayn markaasaa noola cadeeyay thamaaniina jaldatan mubayin licadadi caamilihi inta ay macnaha ficilkaas cadadkiisi intuu yahay iyo kuu sheegayaa marka masdar waa muhim jiddan waay masdarka waa muhim jiddan wuxuu muhim ku yahay asigaaba ashal ah baa lagu yiri ko midda labaad waxaad aad u deli aada u qaadanaysaa laba shay oon is lahayn ficilka iyo masdarka imaa inay isku macno noqdaan haddii la waayana macno isku lafdi labadooda inay isku noqdaan laakiin waxaan ballaanayn qataltuhu aklan inaad tidhaahdeed waan dilay aklan darabtuhu samaacan ma anfacayso masderka waa inuu ficilka lafdiga ka waafaqa haddii lafdiga ka waafaqayna macnaha inuu ka waafaqa sidaasaa la rabaa sabartuhu sabran jamiilan laakiin sabartuhu maxaan ku irahdaa qatlan lama dhaha ma iskeeni karta ficilkii iyo masderkii aan islahayn marka ulajeedada hadda waxa weeyaan markii daraba yadribu darban la yidhahda darban taas mansuubkaadka uu kamid yahay darban waa kaasa mithaal buu kuu sameeyey qataltu qatlan iyo jalastu qucuudan waqamtu quufan haddii lagu yihahda qataltuhu icraab qataltu iyo darabtu isku craab w qatal ficil maadi mabniyu calى sukuun litisaali bdamiir rafci mutaxariki wataau faacil mabniyu calى dami fi maxali rafcin ama wataau damiiru mutasilu mabniyu calى dami fi maxali rafcin faacil labadaba waa dhihi karta wlhaau mafcuul bihi mabniyun calى dami fi maxali nasbin qataltuhu ninkaas waan dilay fiiri damiirkaas wuxuu ka turjumaa ninkii la dilay ninkii la dilayna mafcuul waaye qatlan masdar muakid licaamilihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi ama qatla mafcuulu bihi mafcuulu muطlaq muakidu licaamilihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhiri mafcuul muطlaq saasaa fiican jalastu qucuudan iyo qataltuhu qatlan isku ciraab wa jalastu iyo qataltu isku ciraab wa ha ma wadato sababtana fiiri ficilkan jalasa laazim waaye mafcuul ma qaadana jalastuhu lama dhaahe jalastu ficl wa faacil qucuudan waxay noqonaysaa mafcuul muطlq muؤkidu licaamilihi macnan mansuub calaamatu nasbihi fatxaة daahiraة fi aakhirih w qumtu io jalastu iscraab wuquufan iyo qucuudan isku craab waay intaasuu masderka aga gaabsada masderka waxyaalo badana loo isticmaalaa mar asiga ficilka u naaibka noqonayo oo darban zaydan laleeyahay mar in asiga caamilkiisa in la gooyo ay waajib tahay anwaac buu kuugu imaan doonaa ayib intaas marka waa masdarkii baabu darfi الzamaani wa darfi اlmakaani hada midkan baabu darfi الzamaani zamaankii darafkiisu u baab yahay iyo wa darfi اlmakaani darfu zamaan iyo darfu lmakaanne waxaa loogu magac daraa mafcuulu fiihi na waa la yidhaahda oo mafaaciisha midkii dhexdiisa wax lagu sameeyey ficilkiyaa dhexdiisa ku dhacay marka ama darfu zamaani darfu makaanka ku magacaaw ama mafcuulun fiihi ku magacaaw sida loo yaqaano saasaa badan mucdami kutubi annaxwi waxay ka cabiraan mafcuulu fiihi inuu yahay marka waxaad leedahay baabu lmafcuuli fiihi midkii mafcuulka dhexdiisa lagu sameeyo uu baab yahay oo darfu zamani oo darfu makaan ah sidaas buu musanifka hadda u jeedaa markaasuu iri darfu الzamaani huwa smu الzamaani اlmansuubu bitaqdiiri fi naxwu اlyowm اleyla ilى aakhirih darfu zamaan uu soo hormariyey magaciisa asaawata zamaan waxaa la yidhahdaa maalintii iyo habeenkii waxa dhex dhaco iyo ayagoo soo laablaabtay waxa ka laasimo hadda fiiri maalintii iyo habeenkii sabaaxan masaaan leylan nahaaran bukratan gudwatan kuli waxaa habeen i maalintii dhexdhacayaan sooma jeed catamatan cishaaan kuli waa habeenkii maalintii magacyaal atraafteeda ay leedahay ama ayagoo soo laablaabtay yowmayni usbuucan shahran caaman acwaaman kulligood haddana waa habeenkii i maalintii oo lasoo laablaabay waxay gaarayaan usbuuc waxay gaarayaan shahr waxay gaarayaan maxaan ku irahdaa caaman wahaakada darfu zamaan marka kaasaa la yihahdaa habeenkii iyo maalintii wixii dhexdhaco oo ajzaadoodii magacyaalkoodii ajzaadoodii iyo ayagoo soo laablaabto darfu zamaankaasaa la yidhahda markaasuu wuxuu ku yiri darfu zamaan huwa smu zamaani zamaanku magac u yahay hadaad sabaaxan tiraahdo waa juz oo manaha min anahaar oo zaban ah haddaad tiraah shahran waa juz waxa weyaan waa ismun lizamaan oo bil waa maalin soo laablaabata almansuubu la nasbiyo bitaqdiiri fii inuu mansuub yahayna waa shardi inuu macnaa fii ximbaarsan yahayna waa la rabaa fiidan ina meesha joogin fiidi hadday soo gasha lama rabo mathalan fiiri huwa smu zamaani zamaankii magaciisii weeyaan almansuubu la nasbiyo bitaqdiiri fi lagu nasbiyo naxw lyowma waay hal mithaalan kaa siinaya inta kale waa la icraab naxw lyowma waxaad leedahay sumtu lyowma aa tiri fiiri yowmigii waa darfu zamaan liannahu waxa weeyaan wakti bay magac u tahay ko marka hadaa tira alyowm horta isim waatao albaaba ku jirto min calaamaat alatii yucrafu biha alasmaa alif iyo laam dukhuulkeeda soo kamid maheen haa alyowm alaa ku jirto isim waa mansuub inay tahayna adagaaba indhahaaday ku dhacsan yihiinoo sumtu lyowma aad leedahay waa kor dhigan tahay labo almansuubu bitaqdiiri fi inay macnaa fii qabtana waa la rabaa oo waa maxay sumtu lyowma sumtu fi lyowmi ay macnihii ka tahay bimacnaa soomkaadiya wuxuu dhexdhacay maalintii sidii bakshad oo kale maalintii noqotay soomkaadana warqadii la dhexgelinay daraf iyo madruuf ay kala yihiin maalintii daraf ay noqotay daraf waxaa la yidhaahdaa hadda carabi ahaan daraf hadda waxaa loo isticmaala bakshada waraaqaha la geliya darafaa la yidhaahda fiiri marka warqadii aad dhexgelin ciddi u diraysana warqadaasna madruuf midii midii la weelay waay darafna midka wax weelaynayo waay hadda fiiri qol baan aniga dhex fadhiyaan wax ku akrinaya qolkii waxa weeyaan anigu daraf ii noqday anigana madruufaan ahay oo midkii oo qolkii ku dhex jiroo la weelay baan ahay marka waxaa lagu leeyahay bna bimacnaa ana sawmaka qad waqaca fii alyowm adiga maalintii ma soominoo dhexdaada ma aadan gashanin maalintii laakiin soomkaadiyaa maalintii dhexdhacay soomkaadii madruufa u noqday maalintiina daraf yay noqotay marka kaasaa loo jeedaa darfu zamaanki marka sumtu lyowma wاleylata wاctakaftu leylata wagudwatan mathala ajiaka ajiiuka gudwatan bukratan aad leedahay e, qara'tu lqur'aana bukratan wa saxaran qumtu saxaran wa gadan mathala waxaad leedahay asuumu gadan wa catamatan atacashaa catamatan w صbاaxا eh, aatiika صbاaxا w masاءa eh, actakifu masاءa w abada lan aatiika abada w amadan amadka iyo abadka waa isku dhadhow yihiin laakiin amadka maa lahu nihaaya la yihahda miimka markuu wato abadanna maa laysa lahu nihaaya iyo w xiinan jalastu xiinan iska dhe waxaad rabtaa iska soo qadari kartaa anaga hadda wixii afkeena soo qabtay un baan iska nariyey laakiin kulligeed intaas oo dhan fiiri zaban waay zaban maalin habeen ee aroorti khudwatan aroor wa bukratan aroor labadaba waa isla mid wa saxaran waktiga macnaha habeenka qeybtiisa dambe waay wa gadan biri wa catamatan waktiga oo cishaha ku aadan oo kale ee catamo la dhihi jira wa sabaaxan sabaax min asabaax ilaa waxa weeyaan duhurka intii lagu dhowaado wa masaaan min aلظuhri ilى اlgurub wa abadan wa amadan wa xiinan wa maa ashbaha dalika marka kaasaa waxaa la yidhahda darfu zamaan waxaad ka fiirinaysaa inuu isim yahay inuu zaman ku tusiyo inuu mansuub yahay inuu bimacnaa fiina ximbaarsan yahay intaasaad ka fiirinaysaa marka waxaad leedahay sumtu lyowma haddaad tidhahdid sumtu ficlu wa faacilun sumtu iyo ra-aytu iyo darabtu isku craab waay alyowma darfu الzamaan mansuub calى الdarfiyati wa calaamatu nasbihi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi wاdarfu mutacaliq bisumtu saasaa laleeyahay darafka ijaari iyo majruur waxay rabaan daa'iman waxay ku tiirsadaan keligood isma taagi karaan walidaalika waa ina tiraa mutacaliq ina tirahdid haddii keligiis alyowma keligeed ma isma karto marka wadarfu mutacaliqun biqowlinaa sumtu iyo wixii lamid ah eh. ayib kaasaa waxaa la yidhaahdaa darfu zamaan weeyaan marka waxaan idhi haddii fiidi joogto oo aad tiraa sumtu fi lyowmi haddaad tidhaahdid yowmtaas daraf lama dhahayo fi lyowmi jaari wmajruur bas weeyaan daraf ma aha liannahu daraf waxaa la dhihi karaa markuu mansuub yahay haddii darafkii wax lagu jaro oo wax la hoos mariyo jalastu fi lgurfa a tiri gurfa daraf waa tahay laakiin fii baa gashay daraf ma aha maanta maarka waxaa le jaari majruura iska leeyahy macna ahaan darafkii way tahay laakiin xugumkii darfu zamaan ama darfu makaan la sii lahay oo macnaha mansuubka eh, noqo lahay ma haystaan ayib kuwa kale kulligood ad gadan laylatan gudwatan bukratan subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjid alxaraami leylan subxaana aladii asraa dheelmiye subxaana aladii asraa bicabdihi dheelmiye leylan dheelmiye fiir leylan darfu zamaan mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira laleeyahy waa ayib marka darfu zamaankaasaa la yihahda haddii fiidi joogto lama dhahayo hadday bimacnaa fii ay ximbaarsaneenne ayadana daraf ba ha iska ahaatee waxa weeyaan ma la dhahaya darfu zamaan mansuub ah haddaa tiraa alyowmu yowmun cajiib haddaan idhaahdo alyowmu yowmun cajiiban alyowmudaa daraf maleenayaa dirtaa maya mubtaday noqonaysa leesh liannahu maba kordhignaba alyowmu aad ba tiri alyowmu mubtada marfuuc calaamatu rafcida madaahira leh ayib ama alyowmu yowmun matiir iska dha maalin oo roobaad waay fiiri alyowmu mubtada yowmun aakhar waxa waay yowmuna waa khabar mubtada daraf ma ah liannahu waxa weyaan waa marfuuc ayib hadday mansuub tahay bimacnaa fi ayna qaban waxaa lagu mithaaliyaa wاtaquu yowman turjacuuna fihi ilى اllah wاtaquu yowman maalinka cabsada fiiri fi bimacnaa fi ma qabta hadda yowman darf waa tahay mansuubna waa tahay laakin macnaa fi ma ximbaarsano oo ilaahay wuxuu nagu cabsigiilinayaa maalinta qiyaamo waxa dhexdhacaya keligeed maaha ayadaaba cabsiba ah iyadoo wax ka dhexdhici doono oo wax iswada bedelay adduunyada ay kharibmayso wax laga cabsada ay tahay markuu leey imaashadiisa maalinta naftigeeda ka cabsada marka bimacnaa fii may xambaarsana marka waxaa laleeyahay wataquu ficlu wa faacil yowma mafcuulu bihi ma la dhahaayo mafcuulu fiihi oo daraf lama dhahayo liannahu bimacnaa fii ma ximbaarsano marka aleylata wgudwatan mid kastaba darfu zamaan mansuubu cala darfiya wa calaamatu nasbihi fatxa daahira kuligeed ficilkaad rabta marka adig usoo qadara wa darfu mutacaliqu bilficli aladii qablahu bas wa darfu lmakaani huwa smu lmakaani almansuubu bitaqdiiri fi naxwu amaama hori wa khalfa gadaal wa qudaama hori wa waraaa gadaal wa fowqa kor wa taxta hoos wa cinda agtaada cinda la wa maca asna la jirid leewa wa izaa'a ku aadanaasho izaa'a bimacnaa muqaabil waa wa xidaa'a ku aadanaasho wa tilqaa'a ku aadanaasho wa hunaa meesha tan wa thama meeshaas wamaa ashbaha dalika thama iyo thuma a kala jirto thama waa daraf thumana waa xaraf marka darfu zamaan waa ka soo baxnay darfulmakaanne sidii oo kale waa waxa weeyaan huwa smu lmakaani almansuubu bitaqdiiri fi naxw amaama waxaad leedahay jalastu amaamaka fiiri marka amaamaka waa darfu makaan lianna waa makaan meel la fadhiista waa makaan darfu zamaan waxaa u dhexeeda zamaanka waxaan yidhi maalintii habeenteeda iyo ajzaadeeda iyo ayada wixii ka kasoo ka laasimo waxay markii soo laalaabta makaanna waaba meelba la dareemi karo gurfa dariiq eh, hortaada gadaashaa korkaa makaan waay haddaa tiraa jalastu amaamaka amaamaka darfu makaan waa waa meel la fadhiisto ko mansuubna waa tahay ayib inay isim tahay maxaa u daliil ah eh? inay isim tahay maxaa u daliil ah hadda waxay wadataa calaamo oo waa maxay idaafada ay wadataa amaam mudaaf walkaaf mudaaf ileyh ficil lama idaafeey xarafna lama idaafee min calaamaat isma alidaafa kamid lakin anaga hadda ma soo sheegin liannahu calaamaadka ninka mubtadiga idaafo weli ma gaarin inuu fahmo laakiin calaamadaasa hadda ku jirto ko bimacnaa fiina ma ximbaarsan tahay nacam jalastu amaamaka marka tiraahdeed bimacnaa fii amaamaka hortaada meel kamid un baan fadhiisa adiga hortiisa oo dhan maaad buuxi kartid meel kamid un baad ka fadhiisatay marka shuruudii way buuxisay jalastu amaamaka markii lagu yihahda jalastu ficlu wa faacil jalas ficil maadi mabniy cala sukuun liitisaali bidami rafci mutaxariki wa faacil mabniyu cala dami fi maxali rafcin amaama darfu makaan mansuubu cala darfiyati wa calaamatu nasbi fatxa daahira amaama mudaafu kaaf mudaafu ileyh wdarfu mutacaliqu bijalastu darfu makaan wuxuu kaga duwan yahay darfu zamaan oo dhan la kala qaadi maayo in darfu zamaannimo lagu nasbiyo wuu aqbalaya ama mid khaas ha noqdo ama mubham ha noqdo waxa weeyaan hadaa tira had sumtu lyowm yowm maalin maxduud a waay hadaa tira jalastu xiinan hadaa tira mubham waa xiinan ilan meelay ku go-an tahay malaha labadiba waa kaasa darafnimaa lagu nasbiyey darfu zamaannimo laakiin darfu lmakaan markii in la nasbiya la rabo waa inuu mubham ahaada mubham wuxuu noqon karaa markii uu jihaad ku tusiyo ama maqaadiir labadaasaa mubham uu noqon karaa jihaadkii waa midda musanifka noo mihaaliye hadda jalastu amaamaka haddii layihahda mubham waay liannahu amaamaka markii la adiga meesha kaa horeyso ilaa adduunyada meesha ku dhammaata amaamakay soo wadagelaysaa adiga marka meelaad amaamadaas ka fadhiisatay meel fog miyaa meel dhow miyaa ma dhul dhanaad buuxisay lama oga mubham saasay ku noqotay marka hadday mubham tahay unbaa lagu nasbi karaa laakiin haddii darafka makaanka mukhtas ou noqdo fiiri hadda masjid gurfa ariiq hadaa tidhaahdo duruufu makaan wa jalastu algurfata ma dhehis leesh waxaa lagu leeyahay jalastu fi lgurfa dheh liannahu gurfa darafba ha ahaato darfu makaan ha ahaato waa meel go-an oo dhulka kamid ah waay darfu makaan waay laakiin waa maxduud meel go-an waa gurfa haddii layihahdo afar mitiro iyo wixii lamid ah waay marka waxaa lagu leeyahay daraf haba ahaatee darafnimo lagu nasbi maayo liannahu darfu makaan inuu mubham yahaa la rabaa gurfo iyo masjid iyo dariiq wax kooban waaye jalastu fi dariiq wa jalastu fi lmasjidi wa antum caakifuuna fi lmasaajidi fiidaasaa la gelinaya jalastu fi lgurfa aad leedahay wahum fi lgurufaati aaminuuna marka haddii shayga mubham ou yahay unbaa la nasbi karaa sida iyadoo jihaadka ku tusisay hadda fiiri haddaad tiraa amaam iyo khalfa iyo qudaam iyo waraa sax waa jihadii waa la gartay meesha kaa jirto laakiin jihadaas qudaam hori baa layidhi hori meel go-an ma ah waxay ku rumoobaysaa ninka mukhaatabkaa hortiiso ilaa aakhiri dunya amaama bay u tahay binisbati lahu markaasaa laleeyay kaas unbaa lagu nasbi karaa wixii maqaadiir tusiyana waa lamid maqaadiirta waxaad leedahay sirtu farsakhayni saafartu baridan waxaad leedahay jaraytu miilan miil iyo farsakhi maqaadiir waay fiili hadaa tirahda Eh, eh, sirtu farsakhanaan socday farsakhan darfu makaan mansuub cala darfiya laleeyahay oo waa maxay mubham waaye liannahu sax farsakha wax go-an waaye intaasoo miil waaye oo go-an laakiin haba go-naatee meesha jihaadaad u socotaan la ogeyn haddaan ku iraahdo mashaytu farsakhan ma shimaalan miya ma januuban miya ma sharqan miya ma garban miya lama yaqaan saasuu mubham ku noqday marka darfu makaan hadduu mubham yahay keli ah oo maqaadiir iyo jihaad ah unbaa darfunimo lagu nasbi karaa inta kale waa maksuus ama waa maxduud waxa weeyaan xaraf jaara la gelinaya sidaasaa laleeyahay bikhilaafi darfu zamaan ayib markaasuu waxaan icraabkooda kulligood adiga cibaaro kasta iska soo qadaro amaam iyo khalfa iyo qudaam darfu man kan mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira wa darfu mutacaliqu bilficli aladii qablahu intaasay ay ku xiran yihiin amaamahu amaamaka amaamahumaa amaamahaa amaamahuna wixaad rabto aad qadari kartaa qofka aad la hadlaysid iyo waxaad ula jeedid unbaa la keenayaa intaasaa darfu makaan la yihahda wallahu aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi waaalihi wa saxbihi ajmaciin